mhm, hala soo mhm. dhawaado sheexiina iyo qaxwadiinana soo qaata casriyihiina mhm, soo dhaweysta waayahay saaxiibada maxaa leedaha saaxiibada galabta waxaan leeyahay galabka idin wacnaado galabta wuu ka duwan yahay galbihii kale mhm. maadaama anay bootaan aan barnaamijka wadno waayahay aada u tahay waayahay mhm. barnaamijka markaa haalaaba waxaan ku daafuranaa mid kamid a ah kaalimaha sugaanta ma soo qabta masaaniga anaa soo qabanaya galabta waayahay maxaa soo qabanaysaa waxaan u soo qabanayaa hees ka mid ah heesihii hore mhm. waxaa qaaday axmed cali cigaal ilaa cimrigii ha u dheereeyo heestan magaceed waxaa la dhahaa gabdhuhu waxay ku faanaan mhm. guri iyo nin iyeel guri iyo nin iyeel aad iyo aad waayahay sawada dhegeysan axmed cali gaal iyo heestii daafurka u ahayd barnaamijka galab wanaagsan waxaa jira wuxundhaalabaaso lugaka bulaalo gacma nabaaru yeele haddaa tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada geedaha waxaa jira wuxundhaalabaaso lugaka bulaalo gacma nabaaru yeele tahay mid gaadhiya haygu deyn galgalashada geylamay ama aarkundaha dhigay ama goodidhaxadhigalaygeed aadi kan fadhiistaba meel roob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xadhigalaygeed gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo miyeene waxa guurka kugu diray garan maayo anigu waxay ku faanaan guriyo miyeele waxa guurka kugu diray garan maayo anigu gobtan fadhiistaba milgiilka dhilmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesii ku cartamay geduyaadi kampaaniistaba milgiilka dhilmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesii ku cartamay gidlaadi gabdhuhu ku baanaan guriyoniyeeni waxa guurka kugu dil garan gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeelin waxa guurka kugu diray garan maayo anigu shimbirkii ku guulahaa geedkurxankayga baxayaa wiil garabka jabaniyo olihii maroodiga shimbirkii ku waxbaa ka dhacay aad iyo aad waxaa ka mid ah mm-hmm. gabdhuhu waxay ku faanaan mm-hmm. gur iyo nin ii yeel mm-hmm. adiga waxaa guurka kuu diray garamaayo aniga anaa waxa guurka kaa soo horjeediyey maaragta aada u diidantihiid gabdhaha dabacada uga duwan tahay maadaama gabdhaha uu la yiri waxay ku faanaan guri iyeel adiga maxaa kugu diray guurka aad aada u weyn maxaa is karaa tulo guurka gabadhaas waa ku diray malaha qalad buu ka galay <laughs> hagaag barnaamijka galab wanaagsan qaybihiisii hore ayaan isla sii maraynaa saaxiibada barnaamijka mar kale waxaan leenahay soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan ayaad dhegta ku haysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan kaalmaha sugantaan u laabanaynaa markaana dooqa dhankaaga ayaa guuday mhm. aniga waxaan soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan maxamed mooge liibaan iyo sidoo kale hiba nuura heystaan waxaa la yidhaahdaa babaygii jamaamiyo amba jilib ku yaaliyo babaygii jamaamiyo amba jilib ku yaaliyo heestaas iyo aan u kala baxno saaxiibada barnaamijka galab wanaagsan Thank you. waxbaa ka dhacaymaxamed mooge iyo mm-hmm. hibanuura heystii babaaygi jamaame mm-hmm. aad iyo aad jamaame weligaa ma tagta jamaame ah, mm-hmm. waa tagay aada u weyn meel barwaaqo beerbeera leh marka aad waa u xiisaa sometimes sabaroma kusoo gash maya xilligaas xilla sawir la galaa iyo waxaas dhan igama helin ma ahayn miya aada u weyn waa ka yaraa meesha adiga taleefonka waxaa umaleyna mar dhawaa qaadatayba way dhacdaamobeel inaan yarahacabdaaad yo aad saaxiibada iga weyn duqa anad oday ah muugta gabadheyda curadda ah la eg tahay aad yo aad qaarkood waa ismaqaanaaba inaan oday ah iyagoba waa ogyihiin ibanuura iyo maxamed mooge aad iyo aad heestaasna barnaamijkala wanaagsan ayay qayb ka ahayd waayahay mhm. waa tahay cabdulaahiyo markaan waxaa isla maraynaa mhm. qaybihii dhexe barnaamijkeena mhm. haddii aan heesihii hore usoo qabanay dhegeystayaasheena markaan waxaan aadaynaa qaybihii dhexe ama heesihii dhexe aan aadno waxaan usoo qabanayaa dhegeystayaasha hees uu qaaday axmed aarshe heestaan waxaa la yidhaahdaa kulankii aragaaga dhegeysi wacan kulan hadalkaagan kooban iyo faayaha ka ahayn kastoo idhikaato inkastoon idhikaato iyaga iyaga ila kaalay indhahaagan kulan hadalkaagan afaayahanka haynkasoon idhikaato inkastoon idhikaato iyaga iyaga ilakaale inkastoon ka bidayo naftanku ilkaarku niyatu karyaaye niyatu karyaaye kalgacaylka u sheego inkastoo gabidhayo naftan ku kurbanaysa wadnaha ilkaarku niyatu karyaaye basmadii caqligaaga kaftankii erygaaga kashuway tabaysaaye kolkol soo hadal huban shadeedee kanbalaynu wwaa waxbaa ka dhacay botano mm-hmm. mm-hmm. axmed aarshe wuxuu leeyahay kulankii araggaaga mm-hmm. kasmadiyo caqligaaga kaftankiiyo ereygaaga ka shuway tabasaaye kolkol soo hadal huuno yani mar u soo hadal mar uuna ila soo hadal macnaheeda saasay ka dhigan tahay axmed aarshe fariin buu dirayaa axmed aarshaa fariinta dhexmarsiisata adaa diraya fariinta malai karaa <laughs> macquul mm, <laughs> laakiinse heesta mm-hmm. marka intay daarneyd saa madaxa ula ruuxaysay iyo heesta saa usoo qabatay ayaan ka dareemay in ah, fariin dhexmarsiisanaysay mm-hmm. heesta koley ismaqlaha umaleyna hadda waxaa umaleynaha xariifka loo diray <laughs> aday kuu socoto maalleed aad waaya way iska ah. caddahay bu heysta inaad adigu wadatay oo aad fariin dhexmarsiisanaysay inaan liisoo dhiibin macquul moo aad aad dadka maqan ister iyo ifraax iyo soo dhiibteen mhm. waa arkaynaa iyagana bal markooda waxay uga jawaabaan heystaasi waxa ay qayb ka ahayd barnaamijka galab wanaagsan axmed aarshe ayaa ku luqeynay kulankii aragaaga mhm. ayayna ahayd waayahay weydiinaya mhm, su-aalo badan baa waxaa jira aad ii weydiisay horesodaa wax allaala waxaa su-aal haysatid aan hadda mm-hmm. aqoon waa horaa kugu sheegay besanke laakiin waxaa ka cabsanayaa in mm-hmm. la taliye iyo khabiir dhanka jacaylka iyo qoysaskana oo ah su-aashaa rabtid ee ku saabsan mm-hmm. qoyska iyo umuurahaas waa soo dayn kartaa hore u sheega moogta amay ku adkaata cabdulaahi ma joogtid maya maya okay adi waxaa waaye cabsinaysaa qofkan qof waxaa <laughs> waaye expert banaankiis ku dhacay waaya su ku leedahay macnaha mm. isla heestaan maaragta soo xus aada u weyn marka qof kaa tegay oo kale weligaa isoo mm. noqumadaada xiriir aada leedahay maxaa mhm. soo celina ugu baxay masaakiinkaas <laughs> ah, adi laakiin isma leed qofso adigii lahaa qof markii aa ah, kala tagtaan oo kale waa la wacaa iyo wax noocaas yani hadal caadiyaha eh, walaaltinado dhammaanaysa mogta laakin waxaa sheegaa isla xiriirkii laakiin xiriirka hadduu kuu soo uu ku dhaho tusaale ah, qofkii waa shalay waa qaldameen waxay dhaceen waa dhaceen total hadduuba qaldan yahay qofkaas <laughs> soo noqda camal maba soo noqon karaa sababtaa kuu sheegaa mhm. qofkan shalay la kala tegay sababta lagu kala tegay ma jirto qofkii maa isbedele isbedelaya tusaale wuxuu ku dhahay wixii hor dhan kasoo tag ilaa mhm. hada iyo hadda haddii ko waxna waa bedelaya maadaama waxaa waaye ah, qalbigay ku jirta oo kale raallia ahaanaysiin ciddii soo laabanaysa salmaleha u soo laabatay <laughs> waayahay mhm. qaybihii dambe barnaamijkeena ayaan isla soo gaar saaxiibada barnaamijka gale wanaagsanna waxaa leenahay saaxiibyaal aadaa u mahadsan la socoshada iyo la jaanqaadka barnaamijka iyagaba qaybihii ugu dambeeyey ayaan isla soo gaarnay saaxiibadana xilligan oo kale halkan markii la gaaro waxaan oga tagnaa mid kamid ah kaalimaha sugaanta salmay saaxiibada waxaan oga tegaynaa hees uu ku luuqeeyo ismaaciil aarka oo la yiraahdo qalbi dhaya dhammaystiran dheeman dumar heestaas ayaan saaxiibada ku macsalaamayneynaa aada iyo aad buutaan aniga iyo adigaba dhegeystayaashu waxaan leenahay galabka idiin wacnaado barnaamijkan barnaamijkiisa xig ku kulmeyno sidaa iyo nabadgelyo تولد yamira war wuxuu dhima karo wataan dhammaan dhadigiyo hadhaha ka dhawaystayeen kala soo dhaxbaxawadeelirawaadayamira war wuxuu dhima karo wataan dhammaan dhadigiyo hadhaha ka dhawaystayeen kala soo dhaxraxay hubsanaan dhugan mid loo dhiga dhaashatae dhegta midab dhadheegoy dhiinka ahi waa u dhalaasha dhaba iyo dhaxalladu dhaqankiyo dhidaahu wax ma dhaafasato dhirjaniyo dhagaal kuma dhaashatae dhegta midab kadhee furtaan dhammaan dhadigyo hablaha ka dhawaystayen kala soo dhabaxwawadeeljirawadayajirawrucudhailoo dhammaan dhadigyo hablaha ka dhawaystayen kala soo dhabaxay